الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو حديث ضعيف markii aan ka soo baxnay qismigii koobaad oo xadiidkii صaxiixa ahaa qismigii labaadna aan ku xijinay kana qismigii saddexaad weeyaan markaa marka ضaciif did اlqawi fi luga ضaciif ضacfigaas marka wuxuu ka yimaadaa ama ضacfi macnawi a weeyaan ama ضacfi xisi ah qofka hadduu naxiif yahay jiran yahay ضaciif baa laleeyahay haddii uu qawi wa صaxiix laakinahu jabaan bakiil wa wa ضaciif weeyaan macnawiya annaga waxaan ku jirnaa mصطلح aladi yahumuna huwa التacriif الاصطiلاaxي للضaciif musanif wuxuu uri kulu xadiiثin xadiiث damaantiisa lam yajtamic fiihi uusan ku kulmin sifaatu اlxadiidi xadiidka sifaatkiisa asaxiixi ee saxiixa ahaa haddeen laga dhex helin walaa sifaat اlxadiidi xadiidka sifaatkiisa aan laga helin alxasani fa huwa xadiidun daciif weeya warkaas war cad wa intuusan wax kale ku dhihin wuxuu ku yihi maadaama aan saxiix kuu soo sheegay shuruudii saxiix laga rabay haddii laga waayo tii xasankan kugu xijiye haddii laga waayo qismada saddexaad xadiidka ضaciif u noqonaya marka waxaa lihi musanifka tacriif hada طawiil wa kana أwlى an yaktasira hadduu dhihi lahay kulu xadiiثi lam yجtamic fiihi صifaat الxadiiثi الxasani fahuwa xadiiث ضaciif hadduu dhihi lahaa waa ku filnaan lahayd لannahu xasankii maadaama uu صaxiixa ka hooseey wixii صaxiix gaari waayo xasan min baabi أwlى sax wala la marka maba ahayn baa la yihi sidaas in la yihah waa nuqطo nuqdada labaad musanifka markuu yihi xadiid kasto oo صifaatkii صaxiixa laga waayo ضaciifu noqona midkii صifaatkii xasanka laga waayana ضaciifu macni saas waa taqsiimka kul ma lam yجtamic fiihi صifaat الxadiiث الxasani صaxiix fahuwa ضaciif wa kul ma lam yجtamic fiihi صifaat الxadiiث الxasani fahuwa ضaciif hada tacriifkii saas tacriifkaas khalal baa ku jiro maxaa yeelay xadiid kasta oo صaxiix صifaatkii صaxiix hadii laga waayo ra'san ضaciif hore u aadi maayo لأna bayna الxadiiثi صaxiix iyo bayna xadiiث ضaciif martabaa udhexayso hadduu korka soo dhacay صaxiixa ka soo dhacay xasan u imaanaya marka taasi cibaaradiis tufiid walow la og yahay xadiid kastoo صaxiixa ah haddii sifaatkiisa laga waayo tilqaa'iyan xasan uma aadi kara waxaa laga yaaba inuu daciif hore u aado waxaa dhici karto xadiidkii inuu صaxiix uu dhamaystiro waayo ra'sanna uu daciif hore u aado masalan xadiidkan shuruudii oo dhan waa dhamaystirmay ilaa ana fiihi inqiطaac rijaaluhu hiqaat walaysa mucallalan walaa shaadan laakin saqطa min isnaadi raawin xadiidkaas صaxiixa ahaan lahay raawiga hadii lagu daro haddii laga waayo intuu tagay xasan mau yimid mase daciifa hore ka aaday daciifa hore ka aaday marka cibaarada marka waxaa ka fiican in lasoo walidalika الذahabi fi lmuqida yaa wuxuu ri kul ma naqصa can darajaة الxasn qalيilا fahuwa ضaciif hada tacriif man aywa kul ma naqصa عن درجة الحديث الحسن قليلا فهو ايش ضعيف ولذلك وحوري آخر مراتب الحديث الصحيح هو أول مراتب الحديث الضعيف sidaas weeyaan طيب xadiidkii daciifkaa tacriifkiisi markan ka baxna walidalika ibn ibnu xajar wuxuu ri hadduu dhihi lahay kulu maa lam yajtamic fiihi sifaat اlxadiidi اlmaqbuli kaana aslam lahu waaxsar waaslam min almucaarada idan tacriif saxiix ma huwa kulu maa lam yajtamic fiihi xadiid eh, kulu maa lam yajtamic fiihi sifaatu الحديث المقبول فهو ايش ضعيف marka hadiiba مqبول hadii la yihahdo xaسن iyo صحيixa isla gelay marka xaسن ku dhahdaa iyo صحيiح ku dhahdaaba intaasay noqonaysa وأطنب أbو xاtم بن حباn أbو xاtم بن حباn الbstي في تqسيمه فبلغ b مسa خمسيiنa قسما إلا واحدا وأطنب أbو xاtم baa ku xeyl dheeraaday iبن حباn ahay albstي lagu magacaabi jiray lagu nisbeynayo طناabka waxaa weyaan ضد الاkتصاar والqصr طناab waxa weyaan fن min فنون البلاغة kalaamka basdigiisa fii waqtin huwa bxaaja ilay yusama iطnaab aطnaba bmacnaa waxaa weeyaan basata ayuu lamid yahay abu xaatim ibnu xibaan saaxibu saxiix fii taqsiimihi taqsiim alxadiidi daciif fabalaga bihi wuxuu gaarsiiyey hamsiina qisman ilaa waaxidan ay tisca wa arbaciin markuu tirinayo qeybyaalka xadiidka daciifka a afartan iyo sagaalu ka dhig markaasuu musanifku wuxuu yihi wamaa dakartuhu waxaan kuu sheegay daabitun mid koobayo weyaano lijamiici dalika haddaadba qaacidadaas qaadatid afartan iyo sagaalkii ibnu xibaan uu sheegay waxba kaa fakan maaya markaasuu kusoo noqdo wuxuu iri haddana amaa lagu yihahda ninyo sidii laga rabay wax maadan u sheegin markaasuu yihi wasabiilu man araada albasta an yacmada ilaa sifatin mucayanatin minha ila akhirih wuxuu kuu soo dhaweynayaa madhalka ibnu xibaan uu ka galay inuu xadiidkii daciifka qaybiyo iloo uu ka gaarsiiyey afartan iyo sagaal jidku umara ku tusinaya markaasuu uri wasabiilu man shaks jidkiisa waxa weeyaan araada albasta inuu waasiciya doone aqsaamtii an yacmada inuu uqasdo weeyaan ilaa sifatin u qasdo sifado mucayanatin la yaqaano oo minhaa min sifaati alxadiidi daciif oo fayajcala ou ka yeelo maa cudimat fiihi sifadii wixii laga waayey min gayri an yaklufahaa jaabirun wax kabayana asoon meesheedu buuxinin calaa xasabi maa taqarara wixii soo sugnaaday markaan qaadano fii nawci اlxasani qisman waaxidan oo ka yeelay macnaha waxaa weeyaan fayajcala an yacmada shaksi u qasdo ilىa صفaةi mعayana fayajcala uu ka yeela maa cudimat fiihi صifa wixii laga waayo qisman waaxidan uu ka yeela saas xadiidka daciifka ah dhowr sifa keeni karta dacfiga dhowrkii sifo mid kamid e xadiidkii waay kow aada leedahay saasuu ujeeda haddaana waa ku isagaa kuu sheegi doon uma maa cudimad mathalan xadiidkan inqiaaca galay min sifaati dacfi inqiaac fi sanad soo maaha xadiid inqiaac galay kow mid mucallaq noqday labo mid mursal noqday saddex mid shaad noqday afar mid mucalil noqday shan mid mudarib noqday lix mid maqluub noqday toddobo wahaakada tiri hor hal u tiri markii intii sifaatkii aad dhamaystirtid haddana hal sifa iyo mid kale isku qabo mursal soo qabo waxaa leeya xadiid mursal ah oo shaad noqday haddana fiiri markii mursal gooni u tirisay haddana mursal iyo maca sifa ukra xadiid mursal noqday iyo shaad xadiid mursal noqday haddana munqaطica xadiid mursal noqday oo haddana mucallaqa xadiid mursal noqday oo maqluub ah xadiid mursal noqday oo haddana mutaa mudarib ah wahaakada markaad mursal ka dhamaysid mursal hadda inta iska dhig waxaa u timaadaa inqiطaac xadiid munqaطic noqday oo haddana uu mucalaq la jiro xadiid munqaطic noqday oo shaab noqday xadiid munqaطic noqday oo mudarib noqday haakada sifadii markaa dhamays markii kaa dhamaato waxaa tiri xadiid mucalaq noqday eena mursal noqday haddana labadii sifaad hal qeyb ka dhigay markaasaad leedaha sigoo haddana inqiaac ku darsada soo mutarib ku darsada soo keedi ku darsada hada shay macruuf wa markaasuu iri markaad qisman uma maa cudimat fihi tilka sifa sifadaas ayad markii la waayo maca sifatin ukraa mucayana haaniyanaad ka dhigaysaa haddana markaad kow kow sifaatka u tirisay mar labaad ku noqone waxaad leedahay uma maa cudimat fiihi tilka sifa sifadii koobaad wixii laga waay maca sifa ukraa mucayana sifo kale oo mucayan ah yaa thaaniyan ka dhigaysaa markaad hal hal u tirisid haddana hal intaad qabsatada mid kale sifo kale ku daraysaa saasoo uma maa cudimat fiihi sifataani mucayanataani qisma haaliثa uma maa cudimat fiihi sifatayni saasaa aniga ii qoran wax sifataani qaba ma jira uma maa cudimat fiihi sifataani in la yihahdo wej kaloo leedahay mara mucayanataani wixii laba sifa laga waayey iyaad qisman haaliثa ka dhigaysaa laba sifo wixii waayey aada hal qeyb ka dhigay markaasay aada leedahay haddana ayaga labadii sifaad hal qeyb markaad ka dhigtaa sifaadkii kale haddana aad aada kula wa haakada ilaa an yastawfiya intuu ka dhamaystirto asifaati almadkuuraati sifaatkii lasoo sheegay intii laga dhamaystira jamca dhammaanteed uma yacuudu waa laabanayaa wa yucayinu wuxuu magacaabayaa min alibtidaa'i bilawga sifatan ou magacaabayaa غayr اlati cayanahaa awala midkii midii hore u magacaabay aan ahayn wayajcalu wuxuu ka yeelayaa maa cudimat fiihi wixii ayadaas laga waayo waxdaha qisman u ka yeelaya markii aada mursal dhamaysid iyo wixii la jiro haddana mucalaq keligeed aad cillo ka dhigay markaad mucalaq cillo ka dhigtid markaas kadib haddana mucalaq iyo waxaad leedahay isagoo lala jiro mucalaq iyo isagoo keyta mucalaq isagoo keyta saas wa uma alqismu alaakhar maa cudimat fiihi wixii asiga laga waayo maca cadami sifatin ukraa yani mucalaqii markaa ku laabatid keligiis aada tirisay haddana isigoo sifaadka la jiraan yaa tirinaysa waltakun sifatu lkraa sifadan mucalaqa la socoto ha noqoto gayra sifati اlأulىa almabdu'i biha lagu bilaabay wa likowni dalika midkaas waaba kii ahaa sabaqa tegay fi aqsaami cadami sifati اlأulىa sifadii hore midkii laga waayay buu ku tegay waxaa adaad meel isla fariisatid wax yarod garan karta sifaadka oo xadiidka daciifka ku keenta horta gooni u tirso mumkin yasiluuna ilaa dhowr iyo toban marka midaanad qabanaysaa haddana ayadoo midaan ay intoodan kale la jiraan aad dhamayn markaad midaan dhamaysatan hadda waad waat waad dhigaysaa midda ku xigto haddana ayagaana kuwaan la jiraan markaad tan dhamaysid midii saddexaad labadii aad turta noqon maysa markaad laba laba ku dhamaysid haddana tii koobaad aad qabana laba sifa ay la jirta awalkii hor hal sifa la socota markaad dhamaysid haddana midii koobaad ku laabanay iyadoo saddex sifa ay la haa haakada wax yaroo fikir keliha u baahan وhakda hlma jarا ilى akir ilى akhir الصفاaت وhakada sidaas haluma jarا ay jaru عalayhi jarا sidaas ku soco haluma jarا jarا ama masdernimaa lagu nasbina ama tamyiiz ama xaalo ama masder mؤkid ah waxaad rabto ay haakada jura jarا yani nafsa طariiqa u raac sidaas ku soco ay lamid tahay uma maa cudima fiihi jamiicu sifaati sifaadkii dhammaanteeda laga waayay huwa alqism alaakharu alardhalu inqiaac mucallaq mursal shaad mucallal intii dhammayd oo dhan a laga waayay ardal markaas waxau noqonayaa aakhiru alaqsaam yuu noqonaya wamaa kaana min asifaati lahu shuruuط facmal fii shuruuطihi naxwa dalika fatatadaacafu bidalika alaqsaam wamaa kaana min asifaati sifaatka dacfiga keena wixii kamid oo lahu lilxadiidi daciif usugnaaday shuruutun lahu shuruutun wamaa kaana min asifaati sifaatki wixii kamid oo lahu sifaatkii shuruutan lahaa facmal fii shuruudihi ku camal fal naxwa dalika sidaas oo kale fatatadaacafu bidalika alaqsaam maala waxaa kamid ah min sifaat alati taqtadi dacfa shaada kamid ah. shaadka markii la helayo laba shardi buu leeyahay ima an yakuuna mukhaalifa liman huwa aqwى minhu qaybaad ka dhigay shardi wa ah. markii shaad la helay waxaa u shardi ah inuu iqadaa nin ka qawisan o khilaaf marka waxaa leeyahy shaad maca mukhaalafati man huwa aqwى aada hadana sifaadkii aada ku tirinaysa markaad dhamaysa ya shaad haddana mukhaalifa liman huwa akharu cadadan haddana sifaatkaad ku xijinay saas wa shay iska basiid walidalika nin baa waxaa gaarsiiyey maxbuubi la yihaahdo shan boqol iyo kow iyo toban waa camaliya oo mucaadala xisaabiya wa dadkii xisaabta ku fiican u iska garanaya sifaatkan oo dhan aada midba midda kale ku dhufanaysaa maanta dhan waa sii dhamaanayso alciraaqi fi kitaabihi adunu tabsira yaa wuxuu ri waxaan waa shay iftiraadi ah laakin aqsaamta xadiidka daciifka fi waaqici kutub اxadiid laga heli karo itnain wa arbaciin wa itnain wa arbaciin haddaa si kasta isugu rogrogtid ma dhaafi karta buuri walidaalika wax aan camali ahayn in waktiga laysaga qaado wax tari mayso adiga hadda shardi kuuma aha hadaad xadiidkan hal sifo min sifaati dacfi aada ka heyso inaad mid kale u raadi xataa shardi ma leanna hadi takfii in xadiidkan daciifnimo lagu xukmiyo laakiin sifaatkan laisku daraayo haddii xadiidka ida ijtamacat fiihi sifataani min sifaati dacfi yakunu adcaf mima faqada fiihi sifatan waaxida qasadka laga leeyahay intaasu fiiri xadiidka inuu munqaطic noqdo wuu ka fiican yahay inuu mucalaq noqdo لanna may mucdal inuu noqdo aan dhaha لأn الانقطاع calى ma sanuxadiduhu sqوط raawin waaxid huwa aqل ضacفa mima low saqطa min isnaadihi اثnaani صح wala la وhaakada marka farqiga udhexeeya intaas w ayb markaasu wlmalxuud fi ma wاladي lahu laqb khaaص macruuf min aqsaami dalika almawduع wاladي lahu laqb laqb macnaha deeta wixii magac ah loo jeeda لأن اللqب waa min جملة الأسmاء o bili ismka calamkau qeyb ka yahay lqب marka waa naanays waa luga soomaaliya wاladي lahu lqب wاladي kii lahu للضaciifi u leeyahy lqب lqبko khaas macruuf la yaqaano min aqsaami dalika almawduع weya xadiidka ضaciifka صifaatka lagu weyn karo waa badan tahay laakin kan magacyaalka gooni loo sameeye waxa weeyaan almawduuc wاlmaqlub wاshaad wاlmucallal wاlmuطarib wاlmursal wاlmunqaطicu fi anwaaci ma anwaacin sayaأti calayha sharxu in sha allahu tacaala intaan o dhan way kusoo mari doontaa marka wuxuu leeyahay xadiidka asoo daciif ay wada yahay bu haddana qeybyaal magac gooni ah usii kala leeyahay min beyniha mawduuc maqluub shaad xadiid daciif ah wadawa inkastoo mawduuca laysku haysto in lagu daraba ay ahayn oo laga bilaabo almaqluub oo kale liannahu mawduuc laysa xadiidan inamaa huwa mustanac marka wuxuu leeyahay qaacidadaas waxaa soo hoosgalaya magacyaal badan kuligeedu waa in tafaracat اlasmaa ila an almadluula waaxid wahuwa xadiid daciif markaasuu uri walmalxuudu waxaa la fiirinaya fi ma nuriduhu waxaan on aroori doono min alanwaaci waxa weeyaan cumuumu anwaaci culuumi اlxadiid xadiidka culuumtiisa anwaacdiisa yaan anwaacan qeybi doonaa laa khusuusu anwaaci taqsiim ma aha aladi faraqna alana midki hadda aan dhamaynay oo min aqsaami aqsaami alxadiid musanifku wuxuu hadda sheegi doonaa fiiri annawc raabicu macrifati musnad u sheegi doonaa marka wuxuu is yiri waa lagu weydiin doonaa لأnنه asagaa yihi الxadيiث عinda أhli ينqasiم ilى ثaلaثaةi أqساam markaasuu ama ilى ثaلaثaةi أnواع markaasuu wuxuu yihi الqسم الأول الصحيح الqسم الثاني الحسن الqسم الثالث ضعيif haddana wuxuu dh النوع الraaبي معرفة المسند shalay aadna tiri saddex uqeybsama haddana waxaad tirinoaysaa ilaa dhowr iyo labaatan kayfa yumkin su-aashaas wuxuu ka cararay in la weydiiyey markaasuu yihi kan oo aan xadiidka aan qeybiyey waa dhamaaday kaas صaxiix wa daciif wa xasan u ku dhamaaday waxaan hadda soo sheegi doono waxa weeyaan culuum اlxadiid anwaacdiisaan hadda sheegi doonaa laakiin ma sheegaya taqsiim اlxadiid ma sheegaya bu marka marka nawc raabic aan leenahay bاctibaari anahu mutafaric min alxadiid اlmaqsum ilى ثalaaثa ma ah laakin waxa weeyaan culuum اlxadiidka kulinaan qeybiyo haya laakin qeybtii horo oo saddex u qeybsatay waa dhamaanay waa dhamayna wاlmalxuudu fi ma nuriiduhu min alanwaaci cumuumu anwaaci culuum اlxadiid weeyaan waxaan hadda sheegi doono oo araabican ka bilaabi doono waxa weeyaan culuum اlxadiid qeybyaalkiisa laa khusuusu anwaaci taqsiim taqsiimkii xadiidka saddexda aan uqeybinay mid raacsan ma ah aladi farqna alan liannahu taqsiim اlxadiid ilaa صaxiixin wa daciifin wa xasanin waa soo dhamaado markaasuu uri wanasأl اllah tabaaraka watacaala waxaan weydiisanaynaa tacmiima nafci bihi inuu kitaabka nafc iyo ilaahay ku anfaca fi daarayni aamiin ayb annawc الraabicu macrifat lmusnad musnadku wuxuu heli karay inuu kan ku magacaabo annawc اlأwl inuu yihahdo su iskaaliyada ugu baxo oo tii hore ay noqoto taqsiim اlxadiidi bاctibaar kana ay noqoto marka bidaayat الdkuul taqsiim anwaaci culuum اlxadiid say ba aan loo weydiinin laakin asagoo saddex soo sheegay bu haddana raabic yiri waxaa loo malaynaa raabic min ish min alcadad الthalith inay raabic ka tahay marka iskaaliyadu waa imaanaya taasaa keentay labadaas sadar in cudurdaar ku bixiyo laakin taqsiimka sax ah waxa weeyaan markuu xadiidka saddex uqeybiyey aad tilaahda jamiica anwaaci culuumi alxadiid oo dhan saddexdaas soo gelaysaa marka walaan ashrac laka fi bayaani anwaac culuumi alxadiid alawalu minhu macrifat lmusnad inuu yihahdo saasay ahay ayib dakara abu bakrin alkhaibu alxaafidu raximah llahu tacaala wuxuu sheegay ninkaas alkhaibu albagdaadi ana almusnada marka waa musطalaxaad dadka muxadisiinta ay isticmaalaan haddii nin muxadis ku yihah hada xadiid musnad hada mursal hada mucalaq hada maqluub maxaa lagala jeeda sidaas waa marka waxaa lagu fasirayaa almusطalaxaat almustakdama cinda ahli اlxadiid fi kutub اlxadiid musnad maxay kala jeedaan markaasuu wuxuu ku yihi khaiib wuxuu ri ana almusnada waxaa la yihahdaa cinda ahli اlxadiidi markii aan aan qabano huwa xadiid weeyaan aladi itasala isnaaduhu musnad waxaa la yihahdaa xadiidkii isnaadkiisa ou xariiro min raawihi laga bilaabo ilaa muntahahu meeshu ku dhamaada laga gaaro inaysan wax inqiaaca ku jirin a la yihahda wa akharu maa yustacmalu dalika inta uga badan oo loo isticmaalane fi ma jaa can rasuuli اllahi weeyaan inuu isnaadkana mutasil yahay nebigana loo tiiriyo kaasaa musnad la yihahda ayb duna ma jaa can الصaxaabati wagayrihim wixii saxaabada ka yimid oo hadalkii saxaabada ay leeyihiin iyo taabiciinta oo gayru صaxaaba ah wixii ku eg musnad lama yihahdo laakin musnad waxaa la yihahdaa laba shardiya loo fiirinaya an yakuna sanaduhu mutasila wa an yakuna marfuuca ilى الnabiy salى الlahu alayه wasalam kaasaa la yidhahda marka hadda fiiri saddex shay buu noo sheegi doonaa hadda musnad uu ku dhex jiro iyo mutasil iyo marfuuc waa saddexdaas saddexdaas qaacidaan ku siinayaa inkastoo aqwaal kaloo fuqahaa iyo ay ku dhex jiraan oo sidaas aynu aaminsanayn laakiin sida lagu waafaqsan yahay muxadiثiinta ay qabaan almusnad w almarfuuc saddexdaas waxa weeyaan almarfuuc yundaru ilayhi min jihati اlmatni kulu kalaami musnad وmarfuuc ilى الnabiy sal اله alيه wasalam yuqaalu lahu ish kulu kalaami nusiba ilى الnabiy yuqaalu lahu marfuuc bisarfi الnadari can kowni sanadihi munqaطica aw mutasila idan hadiiba ay kalaamkaba ku dhamaada qaala rasuul الlahi maxaa laleeyahay matniga maa laga fiiri ma sanadkaa laga fiiri la matnigaa laga fiiri kulu kalaami mansuub ilى الnabiy sal اله alيه wasalam بsرف النظر عن طبيعة سنده فهو ايش مرفوع المرفوع ينظر إليه من جهة almatni calى cagsi اlmutasil mutasil waxaa la yidhaahdaa kulu kulu kulu sanadi mutasilin yntahi ilىa qaailin bisarfi nadari can qaailihi dheh kulu ma اtasala sanaduhu bisarfi nadari can qaailihi fahuwa ish mutasil haddii xadiidkan sanadkan hadduu xariiro ou ku dhamaado nebiga mutasilna waayahay marfuucna waayahay saxaabaduu ku dhamaaday mutasil waayahay taabiciintu ku dhamaaday mutasilna haduu yahay mutasila laleeyahy almutasil yundaru ilayhi min jihati ish sanad almusnad yundaru fiihi ilى jihati اlmatni wa jihati aلsanad fama kana sanadhu mutasila wamaca dalika saara marfuuca ilى الnabiy fahuwa musnad waadix alaan sidaasa mutafiqiin cinda ahli xadiid ku yihiin aqwaal yar yaraa ku dhex jirta laakin laa cibrata biha marka fiiri bukhaari muxuu kitaabkiisa ku magacaaba niri aljaamicu almusnadu idan almusnad bimacnaa ana alaxaadiid uu bukhaari sheegay jamiici asaanidii way xariirtaa inqitaac kuma jiro sax wala la saasaa musnad loogu magacaabo ayib musnad marna waa la iطlaaqa wayuraadu bihi اlkitaab haddii la yihahdo musnad imaam axmed maxanayda maxay tahay waa kitaab kitaabka oo axaadiidtiisoo dhan ay musnada ilى nabiy ay tahay haddana jamcu kuli axaadiid kuli saxaabin ala calaa xida marka musnadkaas bimacna kitaab haddii lagu sifeeyo waxay noqonaysaa kitaab axaadiidta saxaabada ay leedahay mid kastaba gooni loo bixiyey haddana musnad bimacna itisaalo wata waa inuu axaadiistiisa ay ahaataa mid loo tiiriyey nabiga alayh الsalaatu wasalaam liannahu aslan fikrada taaliif alaxaadiid cala masaanid fikrada keenta asal waxay ahayd tamyiizu kalaami الnabiyi min kalaami gayrihi marka alaslu maa yudkar fi lmasaanid yakunu kalaama marfuuca ilى الnabiy sal اla alay wasalam marka bimacna itisaalna way wadataa jamcu axaadiidi kuli saxaabiyin calaa xidana way wadataa khulaasaة اqowl undur marka musnadka hadda fiir labadi waa loo fiiriyey musanifku wuxuu ku yihi huwa ladi itasala isnaaduhu min raawihi ilaa muntahaahu itisaalu sanad waa kaas haddana waxaa dheeraade wa akharu maa yustacmalu dalika fi ma jaa can rasuuli illahi haddana marfuuc ila nabiy sal اla alay wasalam duuna maa jaa can saxaabati wahayrihim oo mawquuf i maqtuuc kuma jira marka musnad itisaalu sanad maca rafcihi ilى النبي sal اه عليه وsلم marka ma dhihi karnaa kul musnadin صaحيح s shaadw noqon karaa mucalalow noqon karaa sanadkan mutasilka raawi ضaciifa ku jiri kara itisaal ma diideyso haddii raawiga uu yahay ضaciif ضacfan shadiida ma dheheyso isnaadkan munqaطic ma dhihi karayso lakin mutasil ad leedahay fihi fulan wa huwa ish ضaciif إذا المسند لا يعني أنه توفر في شرط من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند لكن بقية الشروط لا ندري هل توفرت أم لا إذا المسند ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضح المسند طيب انتهينا من ذلك وذكر أبو عمر ابن عبد البر الحافظ ana almusnada abuudaasay raacsan tahay xaafidkaas wadakara abu cumara alxaafidu ana almusnada maa rufica ila nabiy sal اla alayه wasalam khaasatan kalaamkan jamiil waay waa sida muxadisiinta qabaan musnad lama yihahdo shay mawquuf ah ama maqtuuc ah iskuma diidano ayib abu cumar ibn cabdilbar صاaحب ايش kitaab التمهيد والاستذكار نعم قلنا إنه هو الخطيب البغدادي توفي في عام واحد وهو ها ها أربعمائة ثلاثة وستين تمام markaasuu ri وqad yakunu متصلا mila mali mithlu qawlika maliku can naafic can ibni cumar can rasuuli lahi sal اlه alيه wasalam waqad yakunu munqaطican mithlu qawlika maliku can zuhri can ibni cabaas can rasuuli lahi sal اله alيه wasalam hada kalaam ibn cabdilbari fiiri ibn cabdilbari wuxuu leeyahay mutasilka horta mid uu ku asiibo wuxuu ri musnad lama yihahdo ilaa ma kana marfuucan ila nabi sal la alay wasalam laakiin qaacidadii horen soo sheegno musnad waxaa u shardi an yakuuna mutasila sanad u ka laabto wuxuu ri waxaa dhici karta inuu munqaطic yahay iyo inuu mutasil yahay labadaba waa la ogol yahay hada huwa aladi eh, shadada ahlulcilmi calayhi binaqdi waxaa layihi ma jiraan ibnu xajar wuxuu ri wahada mukhaalifun lilmustafiidi min camali aimati اlxadiidi fi mugaayarati qowlihim bayna almursali wاlmusnad yaquluuna asnadahu fulan bimacnaa jacalahu mutasila wa arsalahu fulan bimacnaa jacalahu munqaطica yani wax cibro uu sheegay ibn cabdilbari gadaal oo kaga dari ma jiraan buri marka hadalkaas waa la isku haystaa markaasuu ibnu salax wuxuu ri fahada musnadun weeyaan liannahu qad usnida ilى rasuuli اlahi sal اla alيه wasalam wa huwa munqaطicu min tamaami kalaami ibn cabdilbar liana الzuhriya lam yasmac min ibni cabaas radi allahu canhuma ayb marka fiiri markii la yidhah zuhri samca min bacdi الصaxaabة lakin lam yasmع min ibni cabaas wmin غayrihi miman huwa aqdamu طabqaة fariwaayatu can ibni cabaas hiya munqaطica liannahu yuclam anahu jazman lam yasmac minhu ayib marka wuxuu leeyahay musnad waa lagu magacaabi karaa ibn cabdilbar iyo hadalkaas wato laakiin sida sawaabtaa sida aan soo sheegay waxakaa abu cumar can qowmin ana almusnada laa yaqacu ma dhacayo ilaa calaa ma اtasala مرفوعا ila النبي sal la alay wasalam kalaamkana saxiix maa xakaahu ibn cabdilbar abu cumarkaa sigi weeyaan markuu asiga hadal doortay ou dad kale ka wariyo wuxuu dad badan waxay qabaan ana almusnada laa yaqacu ilaa ma اtasala wixii isnaadkiisa u xariiro marfuuca ilى الnabiy sal اla alيه wasalam qultu wbihada qaطca alxaakimu abu cabdillaahi alxaafiظu walam yadkur fi kitaabihi gayrahu alxaakima wuxuu ri musnad waxaa la yihahdaa matasala sanaduhu marfuuca ilى الnabiy sal اla alيه wasalam midkaas waxaan ahayna maba sheeginba bimacnaa alqowl alraajix almuctamad almuctabar ana alisnaad yushtaradu lahu amraani an yatasila sanaduhu waan yakuna marfuucan ila nabiy sal alla alayه wasalam fahadihi aqwaal halaata mukhtalifa qowlka raajixaane waan soo sheegay khulaasat lqowl waxa weeyaan sanadka laa yaqilu ahmiyata can اlmatni wasanad huwa silsilaة الrijaal almuusila ilى اlmatni waataan hore usoo ishaarnay sida ibn cabdilbar ibn mubaarak u yihi alisnaadu min الdiin walowla isnaadu laqaala man shaء bima shaء wuxuu diin ku noqday matniga nebiga inuu matnigii hadalkii nebiga inuu yahay waxay ku xiran tahay inuu sanadkan inuu صaxiix noqdo walidalika waxa weeyaan sanadka sidaas uu ku yahay muhim haddii la waayo xadiidka daciif uu noqonaa waata hadda soo sheegno waxay ahayd inaan horey daciifka ugu sheegno axaadiidta oo daciifka ah hadday baan la xujaysanayn maxaa loo wariyaa xadiidka hadduu shardi waayo daciif noqdo waxaa loo warinaa saddex qasad midkood marka ugu horeyso xadiidka daciifka waa loo qoraya calى amal an yuujada lahmaa yuqawihi wayasburuhu ninka muxadidka wuu qorayaa ma oga asiga markuu xadiidkan daciifka qorayo warinayo in loo heli doono wax kari doono in kale ma oga lakin adiga midkan waad qoraysa marka awal hadaf waxa weeyaan anahu qad yuxtaaju ilayhi fi waqti kama qaala alimaamu axmed an alxadiid daciif yuxtaaju ilayhi fi waqtin buri markii la weydiiye cabdullaahi bnu lahiica markuu xadiidka warinaa lii leesh markaasuu wuri inamaa aktubu xadiida hada rajul liastadila bihi maca xadiidi gayrihi laa ananii axtaju bihi ida nfarada buri ibnu lahiica markaan xadiidkiisa warinayo uma warinayo bu uri in asiga keligiis xujaysto laakiin mid kale aan u raadinaya markaasuu ui qad astadilu bxadiiثi الrajuli xatىa axtaja bihi maca xadiiثi gayrihi laa ananii axtaju bihi ida infarada marka qasadka koobaad waxaa weeya min ajli an yuujada lahu maa yuqawiihi qasad weeyaan qasadka labaad waxaa xadiidka daciifka loo qorayaa in aan la ogaanin inaan lagu kadsoomin سفyاn الthwrي wuxuu ri ana arwي عan الrajul الxadيiث faأtkidhu diina wa xadiidka صaحيixa wa arwي عan الآakخari xadيiثا wa ukifhu bmacnaa waxaan raadinayaa wax waloo asiga qawiyeyn karo wa arwي عan الثالث xadيiثا la أcbأ bه walakinii uriidu macrifatه fiiri markaan waxa weyaan wuxuu ri saddexdaasa xadiiث midna diina laga dhigtaa midna ictibaaraat iyo taqwiya loo raadiyaa midna waxa weeyaan waa laga digtoonaada walidalika culamada xadiidka mawduuca ah kaanuu yahtamuuna bihi kahtimaami bاlxadiid الصaxiix laysa lilcamali bihi inamaa ish liqasdi الtaxdiiri minhu taas waa loo qoraa qasadka saddexaad xadiidka daciifka ah waxa weeyaan ana bacda ahli اlcilmi yarawna anahu yucmalu bihi fi fadaa'il اlacmaal fiiri marka qasadka xadiidka daciifka loo qorayo saddexdaas weeyaan imaa in taqwiya loo qoro ima litaxdiiri canhu ima lilcamali bihi fi fadaa'il acmaal liman yaqulu bihi bishuruudihi halaatha an yandarija taxta kuliya caama an laa yakuna ضacfu shadiida wa an laa yujzama aw yuqطca nisbathu ila ilى الnabiy sal اlه alيه wasalam marka xadiidka daciifka ah sidaas weyaan waxaa haboon طaalib اlcilmi inuu caado ka dhigto kulamaa waajahu xadiid fi kitaabi min kutub اlcilmi fi الtafsir fi اlfiqi fi gayriha inuu isweydiye xadiidkan ma sugan yahay ma sameey inaad طabiica ka dhigtid al raba laakin haddii matni waxaa badan xadiid laa sanada lahu walaysa calayhi xukm qaala rasuul lahi qaala rasuul lahi haddaa iska qaadati waxaa loo cabsanaya inaad dhex geshid min jumlat اlmuftariina calى rasuul sal اla alيه wasalam man kadaba man man xadatha bxadiiثi yaraa anahu kadibun fahuwa axad اlkaadibeyni xadiidkaas muslim baa muqadimadiisa ku wariyay marka inaad ku dhacdidaa laga cabsana marka itakid طabiica inaad isweydiiso maantoo kale weliba cudur ma jiraan axaadiida berigeed makduuma sawaan kaanat في tafaasiir sawaan kaanat في lfiqi sawaan kaanat fi baabi fi baab min abwaab ilcilmi kulahaa makduuma mukharaja marka inaad adiga dariiqadii axaadiisaad u raadi lahayd kenzigaasna aad aad aad aada xeraysan lahayd xil adiga ku saaran weeyaan hadday dariiqadaas caada ka dhigatid axaadiistii maalin kasta kusoo marata maskaxda ay ku gelaysa xadiidkaas inuu daciif yahay kan hadhowti dambe khalaas majmuuca min alaxaadiid alati tamusu alxaajatu ilayha inaad baratidaa laga yaabo laakin haddaad iska qaadati xaatibu leyla layidhaha ninkaas ninkii habeenka qori guranayo waxaa laga yaaba abeesan xataa inuu iska soo qaato xaatibu leyl haddaad maqaysi saas waay leannu habeenuu socdaa wax badanuu qaaday waxuu qaaday abeesa inay ku jirtaa dhici wahada huwa alkhatar bidaati marka laa taktaru bikathiir min alculamaai alajilaa yuriiduuna axaadiid idaa raajacta waxaad arkaysa xadiid mawduuc inuu yihi wax yar baa ka nabadgeli karo marka taas waxaa la rabaa inuu qofkii caada uga dhigto dad badanaa waxay leeyihiin miyaysan dhici karin maadaama almasaa'il oo dadka maalintan dhacdooyinka maalin xawaadista waa badan tahay axaadiidta iyo qur waa maxduud marka fuqahada waxaa weeyaan waxaa dantii waxaa biday inay xadiis daciif a ah raadiyaan xawaadisi baabadan marka wax dabooli karo nusuus anama nusuustan waa maxduud maalin kasta ziyaadi maysa lian nabiy sal la alay slam twufiya marka alaysa hada cudran lfuqahaa an yastadilu bilxadiis adaciif la aljawaabu la waxaa weeyaan maa saxa can rasuuli illahi fiihi gunyat ama lam yasixa waxa weeyaan fuqahadii oo axaadiis daciif daliishanay yaa markii uu xadiis saxiixa ay arkaan dantii ayaga ay lahaayeenna uusan oofinaynin inay ka wareegtaan ay danti keentay inaad arkaysaa liajli madhabi shaykihi xataa yansurahu axaadiid aan jirin buu soo sheegay fi fi lwaqti nafsihi waxaa jirta axaadiis saxiixa oo mas'alada naftigeeda loo soo deliisha karo hadduu sheegi lahay kaana diddan lishaykihi wuu ka wareeganaya marka axaadiidta haabitada hadday siday tahay loo isticmaalo way nagu fulan tahay laakiin inayn qancinayno xadiidkaan rabin lianna maa yadullu calayhi laa yuqnicu aw laa yu-ayidu bihi madhaba shaykihi mushkilada meeshaasay ka jirta ayib sidaas oo kale ibn اljawzi wuxuu ri xadiid daciif iyo xasan iyo صaxiix oo ibnu صlax u qaybiy waxaa jirta buri qismi kaloo afaraad layihah alxadiiث اlmudacaf waa la weydiye maxay tahay wuxuu ri huwa aladi lam yujtamac calى tadciifihi waa xadiid laysku khilaafsan yahay xadiidka laysku khilaafsan yahay waa marxala oo wasatiya ah ka fiican xadiidka laysku waafaqsan inuu daciif yahay haddaan isku waafaqna xadiidkan inuu daciif yahay iyo haddaan isku khilaafna ayuhumaa aqwa almukhtalafu fiihi sax wala la markaasuu sakaawi wuxuu ri hada maxalu fi ma ida tarajaxa janib dacf waa la isku khilaafay laakin waxaa raajixa inuu daciif yahay qismi waa laga dhigi karaa bu laakin haddii inta la isku khilaafo oo jaanibka qabuulka u raajix noqdo xasan ligayrihi buu noqona kaas laakin haddii laysku khilaafo laakin khilaafkii uu ka soo baxo an araajixa fiihi anahu daciif huwa axsanu xaala min almujmac calaa dacfihi intaas buu ujeeda waa haqaafa iska weyaan ayb markaa musnadkii iyo waxaan kasoo baxnay xadiidkii daciifka ah haddii musnad la yihaahdo maskaxda waxaad gadashataa in loola jeeda matasala sanaduhu marfuucan ilى النabiy sal الlaه alيه wasalam hada khulaasaة اlqowl الraajixi fi masأalati almusnadi ayb wa huwa sharط min shuruud الxadiiث الصaحيح الnوع الخamis macrifaة الmتصل ويuqaalu fiihi ayضا waxaa la yihahda almawsul hada xadiiثu isnaaduhu mawsul ama isnaaduhu mutaصil imaam الshaafiعي wuxuu ihahdaa almutasil lugaة اimaam الshaafiعي waa luga waxaa la yidhaahdaa xataa dad badan oo asmaci iyo keyrkiisa waxay yihahdeen kunaa naxdur majlis اimaam الshaafiعي laysa lian nastafida min fiqhi inama linastafida min lugatihi nin acraabi ah oo baadiye la geeyo luqadii bartay ashcaartii oo dhanna soo bartay iyou ahaa marka yani kitaabaadkiisa iyo luqadiisa way khilaafsan tahay walidalika marki aad akrinaysa kalaamkiisa waxaa weeyaan kalaam qawi jiddan taxtaaj ila safxa inaad dhowr mar aad ku celcelisa marka min bayni luqatihi waxaa kamid e eh, waxaa weeyaan almu'tasil almu'tasil iftacala ta'deeday wuxuu u badalaa hamzo markaasu wuxuu ri wa muطlaquhu haddii mutasil iska iطlaaqo yaqacu calى اlmarfuuci wاlmawquufi xadiid marfuucan mutasil waa noqon karaa waa musnadkii hadda aan kasoo baxay mawquuf oo qowl صaxaabi ene isnaadkiisa mutasil waa noqon karaa marka mutasil waxaa la yihahdaa matasala sanaduhu ilaa qaa'ilihi sawaء kana alqaa'ilu huwa الrasuul aw الصaxaaba aw esh ataabiciin wahwa marka mutasil waxaa la yihahdaa aladi اtasala isnaaduhu fakana kulu waaxidi mid kasta oo min ruwaatihi kamide qad samicahu inuu maqlay miman fawqahu ninka ka sareeyo xataa yantahiya intuu uga dhamaado ilaa muntahaahu meesha uu ku dhamaado ama nebiga ha ku dhamaado ama saxaabi ha ku dhamaado marka mutasil yundaru ilayhi min jihati sanad wala min jihati lmatn min jihati sanad bisarfi الnadari can اlqaa'ili laakiin ninka hadalkaas bilaabay ilaa ninka yiri laga gaaro hadduu xariiro mutasil baa laleeyahay mithaalu lmutasili lmarfuuci min almuwaطa'i can ibni shihaab can salim ibni cabdillaahi can abihi can rasuuli llahi sal اla alay wasalam haddii saas wax lagu wariyo xadiidkaas waxaa weeyaan mutasilna waa لأna malika qad samca min ibn shihaab wلأna ibna shihaab samca sali bn cabdالlaahi wلأna salima samca min abihi marka mutaصil waaya asoo mutaصil ah haddana can rasuuli الlahi la yiro marfuuc laga dhigi wmihaalu mutaصil mawqufi malik can naafic an ibni cmar can cmar qowluhu waa isna sidaas waay haddii malig intuu wax ka wariyo naafic an ibni cmar can cmar qowlahu qowl cmar mithaalu lmutasili waxa weeyaan almawquufi huwa maaliku can naafic can ibni cumar qawlahuna waad dhihi kartaa qawluhuna waad dhihi kartaa hadba maa yuqadir lannahu qawluhu ciraab kale kuwa hor raacsan ma aha jumlada waa dhamaatay mithaalu mutasil mawquuf malikun yani riwaayatu malikin can naafic can ibni cumar can cumar qawlahu u ka wariyey saas yani qawl cumar waa markaan can nabiy kuma jirto الكلام إذا انتهى إلى عمر صار إيش موقوفا طيب المهم متصلna kaasaa la yihahda waa kasoo baxnay asigan musnadaan ka baxnay mutasilaan ka baxnay qismigii saddexaad النوع السادس معرفة المرفوع وهو mا أضيفa إلى رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم خاaصة yihi مسندka meele iskala mid yihin صح ولا لا walaa yaqacu mطlaquhu haddii la iطlaaqo murf marfuuc la yihaahdo kuma dhacayo alaa ayri walaa yaqacu mطlaquhu calaa gayri dalika nebiga waxaan ahayn kuma dhacayo oo waxa nebiga aan waa maxay naxw mawquuf ala saxaaba gayrihi kuma dhacayo saxaabada iyo keyrkooda wa calaa gayrihi dalika naxwda calaa gayrihi raacsan tahay laakin ma raacsano walaa yaqacu mطlaquhu ma udifa ilى rasuul sal اlه alيه wasalam walaa yطlqu mطlaquhu naxw qawlika marfuuci mithaal uma ah lakin naxwdan fima ida kana calى gayri الnabiy sal اlه alيه wasalam loo isticmaalo oo marfuuc lama yihahdo qowl صaxaaba marfuuc lama yihahdo qowl taabiciin marfuuc lamay lama yimaado wydkl fi lmarfuuci waxaa gelayo almutasilu wاlmunqaطicu wاlmursalu wanaxwuha fahwa wاlmusnadu cinda qowmi sawa fiiri marfuuc hal matniga maa laga fiiriya mise sanadkaa laga fiiriya matniga bisarfi nadar can sanad ama munqaطic ha noqdo walidalika hada xadiiث marfuucin hadduu ku yiraahdo nebigun baa loo nisbey weeyaan laakin maka wax kaloo ximbaarsan yahay kale ma jiraan waxaa dhici karta marfuuc ila nabiy wahuwa صaxiix marfuuc ila nabiy wahuwa munqaطic marfuuc ila nabiy wahuwa mursal wahaakada laakin musanifku wuxuu iri fahuwa lmusnadu cinda qowmi sawa qowmkaas man hum la ibn cabdilbar axsant ibn cabdilbarya waxaan u shardinayna musnadka inuu noqdo mutasil sanad inuu noqdo qolkii aan soo radinay wa ayb wاlinqiطaac wاlitisaalu yadkulaani calayhima jamiica cinda qowmin waay oo ibn cabdilbar ah inqiطaac itisaal waa geli karaa yadkulaani calayhima calى almarfuuq calى almusnad wa cinda qowmin yaftariqaani fi ana alinqiطaaca wاlitisaal yadkulaani calى almarfuuc wahuwa sawaab walaa yaqacu lmusnadu ila calى lmutasil اlmudaafi ilى rasuuli اllahi hada huwa sawaab waadix wala la وqال الحافظ أbو بكر بن ثابت mن هو hذا الخطيب أحسنت أيوة وqال الخطيب وqال الحافظ أbو بكر وqال البغdاd wax dhana lagu dhigi karaa أحمد بن ث أحمد بن علي بن ثابت jadkiisa u iضاaفya jirt نوع min تdliس الشhyوخ w وqال الحافظ أbو بكر بن ثابت المرفوع ما أخبر فيه الصحاaبي can qowli rasuuli sala allahu alayh wasalama aw ficlihi waa wax iska sax marfuuc ma maa rufica ila nabiy haddaan ba niri sawaaء kana almarfuucu qawla aw ficla liannahu min jumlat اxadiiث u kamid yahay fakhasasahu bisaxaabati buu ku gaar yeelay fayakruju canhu waxaa baxaya mursal taabici can rasuuli illahi marka wuxuu leeyahay khaiib marfuuc maa rufica ila nabiy la yihi laakin wuxuu shardinahay isnaadka meel kaleba haka maqnaayo saxaabigii in lagu sheegaa la rabaa buu leeyay baynamaa anaga waxaan soo miriyey haddii sanadka lawada gooyo dhammaantiis oon aniga haddaan inaa qaala rasuulullahi inama alacmaalu biniyaat marfuuca lagu magacaabo sanadkii ha wada joogo qeyb ha ka joogto saxaabiga ha joogo ha maqnaado shardi ma ah marfuuc maa nusiba ila nabiy sal alla alayh wasalam khatiib wuxuu iri maya waa nebiga waa in loo rafciyaa saxaabadana waa inuu meesha joogaa wixii kaleba ha iska go-naada hadduu raban waadix wala la sidaas weyaan qultu waman jacala min ahli اlxadiiثi almarfuuca fi muqaabalati اlmursali faqad canaa bilmarfuuci اlmutasila qultudaas waa ibnu صلاح waman jacala ninkii ka yeelay min ahli اxadiiث almarfuuca ninkii ka yeelay fi muqaabalati اmursali mursal kasoo horjeedkiisa ninkii marfuuc ka dhigay faqad canaa bilmarfuuc wuxuu ula jeeda almutasil markaas bacd muxadisiina waxay ka dhigeen mursal iyo marfuuc laba iska soo horjeeda inay noqdeen mursal marka waxa weyaan saqata minhu s asaxaabi marka haddaan idhaahda cagsigiisa waa marfuuc bimacnaa anahu yakunu s mutasilan bimacnaa aqala taqdiir an yakuna saxaabiyu madkuura wuxuu sii daba socdaa qowlkii oo oo maxaan ku irahdaa khatiib lbaqdaadi alkhulaasa ya akhwaan aan taqsiimkii aan kuu sheegay saddexdan way isku dhow yihiin musnad iyo mutasil iyo marfuuc midba mid midba meela laga fiiriya marfuuca waxaa loo fiiriyaa matniga kulu kalaami nusiba ila nabiy fahuwa marfuuc bisarfi nadar can sanadihi taas meel qowlka raajixa kaas mutasilkii cagsigiisa waa kulu ma اtasala sanaduhu bisarfi الnadari can qaa'ilihi fahuwa mutasil musnadki m labadaba waa loo fiirinaya sanadkan inuu itisaal ahaado matnigana uu yahay marfuuc ilى الnabiy sal اllahu alيه wasalam ayib maxamed idle kulu musnadi marfuuc sax miya mase khata marfuuc صaxiix لأna musnadka waxaa loo ma اtasala sanadu marfuuعa ayb whal kulu marfuuci musnad la لأna marfuuc looma shardiy itisaal sanad إذا انظر المسند هو يكون أعم من المرفوع ومن المتصل هل كل مرفوع متصل لا هل كل متصل مرفوع لا hal kulu musnadin marfuuc nacam waxaa la rabaa inaad disi maskaxdaada hadhowtid maay ku bislaato hadhow kalimaad kasta tukutinsaa in ku garita la rabaa almusnadu acamu minhumaa jamiican oo mutasilna waa laga rabaa marfuucna waa laga rabaa laakin calى alcagsi falaysa kulu marfuucin musnada walaa kulu mutasilin musnada labadaana waxaa weeyaan baynahumaa iftiraq bayna اlmutasili wاlmarfuuc kulu marfuuci mutasil la kulu mutasil marfuuc la isma keeni kara waadix hadihi اcibaaraat ayb natajaawaz النوع السابع معرفة الموقوف وهو ما يروى عن الصحاaبة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعاaلهم ونحوها فيوqف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم markaasuu مصنفku وxuu ri وهو موقوف waxaa la yihahdaa ما يروى عن الصحاaبة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعاaلهم صحaabi fulana waxaa sameeyey hadilidaada mawquuf صaxaabiga saas yiri hadilidaada mawquuf wanaxwihaana waxaa soo gelaya taqriiraadkoodii shaygan haddii amaama صaxaabi lagu sameeyo amaama saxaabiga lagu sameeyey walam yunkir calayhi walaysa macahu maanicun yamnachu min alkalaami calaa hada fahuwa ish mawquuf oo taqriir saxaabi ah sidii sunada way u ahayd qowl iyo ficli taqriir saxaabi la yaqaano oo nin mashhuur ah haddii shay hortiisa lagu sameeyo ousan inkaarin inuu shaydaas banaan yahay tusinaysa bishardi an laa yakuuna hunaaka maanic manaha umara iyo dad kale ayna samaynin marka mawquufkii kusii jaba jooga xuri fa yuuqafu calayhim saxaabadaa lagu istaajinaya walaa yutajaawazu bihi mana la dhaafinaya ilaa rasuuli illaahi wixii saxaabada ku eg qaala ibnu cabaas kada qaala cumar bn khadaab kada qaala fulan kada uu leeyahay uma ina minhu waxaa kamid e eh, maa yatasilu isnaadu fiihi wixii isnaadka uu xariirayo ilى صaxaabi sal اllahu alيه wasalam fayakunu min almawqufi اlmawsuuli haddii uu bukhaari uu sanad wax ku wariyo can cumar bn الkhadaab sanadkana uu mutasil yahay mawquuf oo mawsuul ou noqonaya haddii qaala bnu cabaas layska yiraahdo oon sanad loo sheegine waa mawquuf oo munqaطic ah ti hadda aan soo sheegin un baad ku dabaqaysa waxaa aada loola yaabaa sidoodaba markii xadiid la raadinayo badanaa hadda caado waxay noqotay xadiidka ama saxiix ba ama thaabit ba in la yidhaahdo laakiin aqwaali saxaaba waxaad moodaaba inay iyada iskaba sax inay tahay qaala ibnu cabaas qaala zayd ibnu thaabit qaala fulan aqwaali saxaaba axwaj ilaa diraasati asaaniidiha minha ila alxadiid leesh liannahu saxaabada way badan yihiin nebiga hadalkiisa waa hal qof waa wax kooban waay juhuud badana lagu bixiyey midda kale dadka waxay dareemayaan hayba nebiga wax in loo tiiriyo laakiin saxaabada in hadal badan in loo tiiriyo waa badanta ayna dhihin marka macnaheedi markan qowlu saxaabi soo dariishanayo macnaheedii haddaan helo fi tafsiir ibni kahiir fi tafsiiri jab tabari haddaan qowl fulaan aan ka helo bas miya la qowlkan wuxuu u baahan yahay sanadka lagu wari inuu saabit noqda qabla maa tadhab ilaa tafsiiri saxaabi lilqur'aan horta qawlkaan ma ka sugnaay mas'ala u baahan juhdi weli in lagu bixiyo walgariib jiddan asuyuuti fi kitaabihi durar ilmanhuura dhowr iyo toban kun oo aqwaali saxaaba ah yuu soo aroori fiihi axaadiid marfuuca laakin iskaaliyada anahu xadafa minha alasaniid ayb kayfa nastafiid qaala ibn cabaas qaala fulan qaala fulan qaala fulan kulu dalika waxay u baahan tahay hadduu maca asaaniidiha soo guuri lahay qofkii asaaniidii buu raadin lahay haddii la waayo inuu asiga xukumay ahay marka saxaabada aqwaasheeda waxay u baahan tahay aad in loo baaro ayb markaasuu wa minhu maa laa maa laa yatasilu isnaaduhu wax isnaadkooda uusan xariirinaa kamid fayakunu min almawqufi gayr اlmawsuuli waxaa weya tawdix اlwaadix calىa xasabi maa curifa mithlu fi lmarfuuci si lagu ogaaday ilaa rasul xadiidka markuu marfuuc yahay ba munqaطic iyo mutasilna waa noqon karaa mawquuf haddii lagu yihahdana mutasil iyo munqaطic waa noqon karaa wamaa dakarnaahu min taksiisi bصaxaabi mawquufka saxaabiga in lagu gaar yeelo fadalika ida dukira almawquufu muطlaqan waa haddii la yihahdo qowlkan waa mawquuf haddii la yihahdo saxaabiya yaa lagu jeeda waqad yustacmalu mawquufka in la isticmaalaa dhici karta muqayadan asoo lagu qaydayo fii gayri saxaaba asoon saxaabi lagu qeydayn oo fa yuqaalu waxaa la yihahda xadiidu kada wa kada waqafahu fulan calaa cataa aw calaa taawuus aw naxwi dalika marka ficilka iyo isimka waa kala duwan yahay sidii ibnu xajar oo nushaka nadar noogu soo sheegay shaygan waa mawquuf hadii la yihaahdo ay calى صaxaabi laakin waqafahu fulan calىa caطaa caطaa ibn abi rabax صaxaabi ma aha taabici weeyaan taawus ibni kaysaan taabici weeyaan laakin waqafahu fulan calىa taawus hadii la yihahdo waa waqfigii oo fi gayri صaxaaba loo isticmaalay oo taabici ah laakin ficil waayo laakin lama dhahayo hada mawquuf calىa taawus lama yihah ism lama isticmaalo sidaa waa horena waa usoo maray aw naxwi hada wamawjuudun waxaa joogo oo laga heli karaa fi isilaaxi fuqahaa اkhuraasaaniyiin waxaa laga helayaa tacriif اlmawquufi bismi اlahar meeshii laga dhihi lahay hada mawquuf waxaa leeya hada ahar marka alxadiid ma kana min الnabiy wاlahar ma kana man miman dunahu sidaasay yihahdaan khuraasaaniyiinta dad badanna waxa weya ahar iyo xadiid isku wada mid waay walidalika macrifat اlaathaari wالsunan bayhaqia iskale labadii u isticmaalay mushkil اaathaar lلطaxaawi aathaar axaadiisi u aathaar ku magacaabay labadi waa lakin reer khuraasaaniyin bidaat xadiid ma kana min الnabiy wاlأthar ma kana min gayrihi sidaas weyaan qaala abulqasim الfawrani minhum oo minhum macnaha waxaa weyaan min alkhuraasaaniyiin fi ma balaganaa canhu lfuqahaa fuqahada waxaa naga soo gaaray buu yihi yaquuluuna inay leeyihiin alkhabru ma yurwى can الnabiy sal اlه alيه wasalam wاlأharu ma yurwى can الصaxaaba abulqasim alfawrani ma fiirin tarjamadiisa raadisay rabta ayb marka minhum taas waxaa weeye min alkhuraasaaniyiin marka ka daliil ahaan kuu sheegaya ayb marka ta hadda waxaa noola sheegay laba shay aan hadda mustalax ka faa'idaysano mawquuf hadii la yihaahdo cinda mustalax aadl huwa qawl huwa alqawl almawquuf calى saxaaba ko saxaabada aqwaasheeda nuqilat maca alaxaadiidi janban ilaa janb waa la isweydiinaa leesh marka ugu horeyso ilaahay wuxuu ri الsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriin walansaari waladina itabacuuhum bixsaan marka ayaga waa dadka oo ayaga in la raaca ay waajib nagu tahay qofki inaad raacdo waxay u baahan tahay wuxuu uu yiri iyo wuxuu sameeyey inaad ogaatay aqwaasheeda marka waxaa loo qorayaa hum a'imat islaam almuqtadaa bihi markay sida iyaga loogu dayshado oo wanaaga loogu raaco waxaa ka horeysa horta waxooda inaan xifdino soo ah taasaa keentay in horta la qoro aqwaashooda maca xadiidi rasuuli lahi sal alay wasalam <clears throat> laakiin haddii xadiidi rasuulillahi la helo wa qowlu fulan min asaxaaba la helo hadday iswaafaqaan waaba <clears throat> wax fiican wa hadday iswaafaqi waayaan alcibratu bqwl rasuul sal اla alيه wasalam laysa liaxadi qowl maca rasuuli الlah dad badana waxay leeyihin qowlkan hadduu nabig yihi limaada abu bakr usaan u yihi abu bakr waxaa dhici karta an xadiid lam yablغhu anahu lam yahbut cindahu anahu qafla fi tilka الsaaca lakin laa yumkin an yuqaama bashar maca rasuuli الlahi wajha liwajh iskaba dhaaf man dunahu waxaa weyaan fulan min albashar asaan yiri marka imaam axmed baa intuu intuu xadiid sheegay baa yidhi fulana saan qabo alana atayta bibunayaati ariiq buuri ma haddaad waaad aada ii keentay buuri dad shaaricadka soo aruurisay in nebiga aad aada barbar dhigtid laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah marka qofka waa inuu inxiyaaz kaamil ah ila kalaami rasuuli illahi mar hadduu sugnaado laa yumkin hindab xataa saxaabada waxaa lagu yaqiinay nin baa waxaa intuu yimaado fulan baa saan yiri markaasuu ri aw aqulu lakum qaala rasuulu الlahi wataquluuna li qaala fulan aksha an tanzila calaykum xijaara min الsama marka mas'aladaas waxaa rabaa ninka aalibu cilmiga an yamla'a qalbuhu tacdiima watawqiira lirasuuli الlahi sal اla alيه wasalam wa min jumlati tawqiirihi wa tacdiimihi an laa tusaawiihi axada min albashar waa caqiido waay arrintaas ayada inay kaa go-an tahay laakin kalaamu الصaxaaba yustacaanu biha lifahmi kalaama rasuuli الlah haddii hadalkii nebiga la waayo saxaabada hadalkoodi booskii u soo galay waad ogtihiin min aladila اmkhtalaf fiiha waxaa kamida qowlu الصaxaabi mursalka iyo qowl الصaxaabi min alaxaadiث اmkhtalaf kahiir min ahli اlcilm waxay leeyihiin haddii qowl الصaxaabi idaa habata sanadu ilayhi wاntashara hada اlqowl walam yuclam lahu mukhaalif saddexdaa shardi hadii laga helo imaamu shaafici min jumlati man yaxtaj biqowli صaxaabi marka saxaabada taqdiir bay leeyihin weliba ninka jooga sidii buldaantan oo kale dad ay daydanadooda tahay inay saxaabada habeen iyo maalin ay ka hadlaan dadaan shaqo kala qabinaa jiro waa khasaara runtii waxaa weeyaan nin baa abubakrin iyo cumar subx hadduu kasoo kacana shaqadiisa ay tahay ilaa caa u ka jiifanay caaishaa la weydiiyo layiri dadkaas oo ka hadlay kan waay waxay tiri kama dakarahu taxaawi fi eh, alciz bn cabdisalaam ibn alciz ibn ish ah, wuxuu yiri la la ciz ibn cabdisalaam alciz ibn ish alxanafi hada li sharxa wuxuu yiri caaisha yuu qowl kasoo wariyey sanad asnadahu ilaa fulaan ma adri markaas dadkan oo abubakrin cumar ka hadlaya kawaran baa layihi markaasay ti ilaahay baa wuxuu doonayaa ajirkii maadaama ay dhinteen oo ajirkooda istaagay inuu u socdo bisabab alkalaami calayhim daa'ima marka xikmow ilaahay kaleeyahay runtii laakiin adiga muslim ina tahay oo aada duruuftaas ay jirto inay kiiro kugu dhaliso siiradooda inaad raadisid wanaagyaalkoodii aada raadisid hadhow markii eh, intaasoo shubha la keeni kara aad ka jawaabi karta taasaa waxay tahay markaas aladiina tabacum bixsaanan aada ku noqonayso ayib eh, marka taa marka saxaabada waxa weeyaan hadalkoodii waa la qorayaa liأjli ma dakarnaahu marna waxa weeyaan aqwaashooda min afdal اaqwaal fi tafsir shariica haddii nebiga hadalkiisa la waayana booska ayagaa soo galay waxaad ogtihiin xataa oo usuuliyiinta ay caddeeyeen ida اkhtalafa الصaxaabatu fi masأalati calى qowleyni falaysa liman bacdahum an yuxditha qowla ثالثا yani wax sahlan ma ah haka dhexbixina lagu leeyahay qowlkooda ayaga haka dhexbixin a'imat lhuda lianna haddii qowl saddexaad aad keentid macnihi waxay ka dhigan tahay saxaabadii labada qowl isku khilaafay labadii qowlba khalad wa yani aniga hanuunkii helay ayagana waa dhumeen macnihi saasay ka dhiganta wax sahlan ma weliga istixdaafu qawlin thalif annagana dadkeena jahalada waxayba u maleeyaan inayba karaamaba ku jirtabo inuu raad raadiyey qowlkan qowl asiga aan loogaga hormarin inuu yahay wa hada khasaaro wa weligaa lugtaada haka bixinin meel kale isku aadi ayb annawc thaaminu macrifatu lmaqduuci wa hwa gayru مqطوع iyo منqطع waa kala duwan yahay مqطوع min صفاaت المتن ومنqطع min صفاaت السند منqطع sanadkaani qofaa ka maqan maqطuucna hadal oo oo loo tiiri taabicidiga aladi yaأtii dikruhu munqaطica waa imaan doona in sha allahu tacaala wayuqaalu fi jamcihi maqطuuc markii in la jamciye la raba almaqaaطic wاlmaqaaطic a lagu jamciya wa huwa maqtuucna waxaa la yihahdaa maa jaa can taabiciina mawquufa calayhi wixii taabiciinta ka yimid oo ayaga lagu ka istaajiyey oo min aqwaalihim wa afcaalihim qaala alkhaibu wuxuu yihi abu bakrin alxaafidu fi jaamicihi wuxuu ku yihi min alxadiidi waxaa kamid almaqtuucu juz min alxadiidu ku daray ayib qaala wuxuu yihi almaqaaطicu hiy almawquufaat calى الtaabiciina ayib hadda waa soo sheegnay aqwaali صaxaaba waxaa loo warinaa baa nidi aqwaali taabiciin maxaa loo wariya ayda aqwaal الtaabiciin waxaa loo wariyaa saddex midkood mar waxa weeyaan litatamayaza aqwaaluhum inaad garatid qowlkan xasan inuu leeyahay iyo qowlkan mujaahid inuu leeyahay inuu taawuus leeyahay inuu zuhri leeyahay nin kastaba qowlkiisa in loo garto horta weeyaan nisbat lqowli ilaa qaa'ilihi waa waa hal hadaf waa nuqdada saddexaad labaad waxa weeyaan an takhtaara min aqwaalihim ida اkhtalafuu walaa takruja canhum hadday mas'alo timaado oo jadiid ah oo nebiga aan hadal laga haynin saxaabada aan laga haynin taabiciinta ay ka hadlaan dacdooyinka way iskhilaafsan yihin markasta wax baa yimaado marka inaan aqwaashooda aan garan ka yiri iyo inaan haddana mas'aladaas waxay ka yihaahdeen hadday isku ijmaaceenna inaan ku raacno waajib weeyaan hadday isku khilaafaanna midkoodii daliilka u dhow inaan ka qaadanno laakiin qowl kaloo ayaga ay dhihin inaanan la imaanin midda saddexaad waxa weeyaan waa dadka ayaga qudway leeyihiin dadkii salafka ahaa oo aqrabu الnaasi ilىa hadyi اllaahi wa rasuulihi bacda صaxaaba ayaga weeyaan aqwaashoodu muctabara wa xuja ma aha laakin muctabaraw sidii imaamu shaafici ida jaءaka tafsiru can mujaahid faxasbuka bihi yani ma aha wax sahlan a'imadaa saxaabadii cilmiga ka qaateen marka hadalkooda sidaasuu muctabar u yahay laakin naxnu rijaal wahum rijaal dhihi mayno sidaa dad badan lagaga wariyay laakin qowlka raajixa waxa weeyaan inay dadkaas ay leeyihiin mudnaan oo gooni ah ayib tafriicaat axaduhaa qowl الصaxaabi kunaa nafcalu kada aw kunaa naqulu kada in lam yudifhu ilى zamani rasuuli الlahi salى الlahu alيه wasalam fahuwa min qabiil mawquufi saxaabiga hadduu yihahdo kunaa waxaan ahay nafcalu kada kunaa naqulu kada haddii sidaas iطlaaqo laba xaala loo kala fiirinaya ama saddexaa loo kala fiirinaya mar waxa weeyaan in adaafahu ilى zamn الnabiy sal الlahu alيه wasalam fahada marfuuc fi qowli caamati الmuxadithiin dad yaroo khilaafi waa jira kunaa nafcalu fi zamani rasul lah haduu yihahdo khalaas weeyaan waa ko nuqdada labaad inuusan zamanku u idaafaynin lakin qowl milhu laa yakfى ficil milhu laa yakfى oo muntashir fi ma baynahum hadii uu ahaa waxaa laleeyahay asigana marfuuc wa qowlka saddexaad hadii la iطlaaqo walaysa lahu min الصفاat la اntishaar walaa idaafa ilى zamn الnabi sal اله alيه wasalam qowl الmuxadithiina marfuuc weeyaan maxaa yeele ninkan saxaabiga bacda wafaati rasuuli الlahi marku kunaa leeyahay yani wuxuu ujeedaa waktigan bacda nebi maahana waktigii nebiga u joogay waxaanu ahayn dad saas sameeya saasay marka kunaa nafcalu hadduu yihahdo bukhaari iyo muslim waman dunahu saxiixay ku dareen walow lam yudiifuu ilى zamani rasuuli الlahi sal اla alيه wasalam saddexdaas qowl waay marka musanif wuxuu ka leeyahay fiiri in lam yudifhu ilى zamani rasuuli الlahi sal اla alيه wasalam fahuwa min qabiil اmawquufi waxa weeyaan layskuma waafaqsan wain adaafahu ilى zamani rasuuli الlahi kuna nafعl fi zaman fi cahdi rasuuli الlahi calى cahdi rasuuli الlahi faاladي qaطca bihi abu cabdالlahi ibn اlbayic alxaafiظ wغayruhu min ahli الxadiiثi wغayrihim ana dalika min qabiil marfuuc abu cabdillaahi iyo keyrkiisa ahlxadiid hadiiba zamanka nebiga loo tiiriyo man huwa abu cabdillahi bn اlbayic alxaakim saaxibu mustadrak ana dalika min qabiil marfuuc kan waxa weeyaan khilaafkan hadda abu bakr ismaaciili laga wari waxaan ahayn takaad tattafiqu kalimathm calى anahu marfuuc waxaa lagu tiriyaa mithaalkii hore noogu soo sheegay ibn xajar kunaa naczilu wاlqur'aanu yanzil wاlqur'aanu yanzil macnaha nebiga waa nool yahay waa macnaheedi marka fiiri xadiidkaas ma axad takalafa anahu xadiid marfuuc ilى الnabi sal اla alay slam shaykhuna ibn cuthaymiin wixii saxaabiga waktigeedii dhacay oo dhan uusan qur-aanka iyo maxadiida ayna nahyinin ee dad ay sameeyeen walow fii aqaasi ba ha ahaatee wax mashruuca wa guri maxaa yeelay nebiga hadday ka qarsoonto xataa ilaahay kama qarsoon hadday dhacda nin qof oo ummaddaas kamida ah inuu khalad sameeyey waqti nusuulul qur-aan ay tahay ilaahay baa rasuulkiisa u sheegay ystakfuuna min الnaasi walaa ystakfuuna min allahi wahuwa macahum id yubayituuna min alqwl id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl marka wax kastoo fi cahdi rasuuli llahi dhaca sal اlahu alayه wasalam qof saxaabi uu sameeyo hadiinu qur'aanka lagu radinin ama xadiid uusan radinin inuu ilahay raaliyahay ka laa yumkin ana allaha yuqiru axada fi waqti nuzuuli اlwaxyi calى khaطأin waqaca abada kalaamkaas waxa weya min ajwadi maa qiila fi lmas'ala waxaan o dhan waadba ka baxayba gebigoodba liannahu waxaan u aragnay inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniin khasiiman qisada sidii kusoo degtay kitaal uraac nabiga asoon wax ogeen baa loo soo dacwooday dadaan xaqi lahayn u siiye markhaatiyaa laga kala baxay aayaada soo degtay isla markii w ka noqdo waxaas o dhan sax ma ah لأن الlaha laa yuqiru nabiyahu calىa khaطأi waqaca min غayrihi marka qaacida guud waa waqti nebi wixii dhacay oo dad ay sameeyeen ousan la nahyinin anahu sharcun waa taas marka waxaana dhan waktigeeda iskaa qaada وبلغني wuxuu ri عن أبي بكر البرقاني برقاني i برقاني برقاني waa la yihahda intaba مثلث waay waxaa iga soo gaaray buu yiri liannahu asiga iskoo cahdi ma ahayn abubakr bakr ibn qani maxaan iri magaciisa axmed ah, <coughs> ah. ayb wafaatuhu arbaca arbaca arbaca iskamiyaadi aywa أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع أبو بكر الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم وصاحب المستخرج على صحيح البخاري aloweydiye markaasuu ri waxay nebiga cahdigiisa u tiiriyaan xataa mawquuf ma aha buuri markaasuu musanifka wuxuu ri wاlأwalu huwa اladi calayhi الاctimaad inuu marfuuc yahay midkaasa la cugsan kara لأnna daahira dalika midkaas daahirkiisa mushcirun wuxuu ogeysiinayaa bأna rasuul اlahi sal الlه عليه wasalama iطلc calى dalika waqararahum calayh wixii nebiga waktigiisaa samayn jirnay u yiri nebig inuu ogaaday u ku sugay annaga wuxuunaan leenahay nebiga hadduusan ogaana ilaaha ogaaday wa taqriiruhu axadu wujuhi sunan almarfuuca nebiga wuxuu sugo hortiisa inta lagu sameeyo wa aqarahum calaa dalik wa taqriiruhu nabiga wuxuu ou sugane axad wujuuhi sunan marfuuca wa fa inahaa anwaacun sunanti waa anwaac minhaa aqwaaluhu wa minhaa afcaaluhu wa minhaa taqriiruhu wa sukuutuhu cala inkaari bacda iطilaacihi waxaasoo sunada qeybteeday kamid tahay wa min hada alqabiili waxaa kamid ah qowlu saxaabiy kunaa laa naraa ba'sa bidalika wa rasuulu llahi fiina hadduu yihahdo laa naraa ba'sa bidalika waxaa dhib uma arki jirin nebigoona dhex joogo aan samayn jirnay aw kaana yuqaalu kada wakada calى cahdihi aw kaanuu yafcaluuna kada wakada fi xayaatihi haddii liraa fakulu dalika washibhu مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد التي تختص بالأحاadيث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم marka hadiiba cahdiga nebiga loo tiiriyo warka maba joogtabo waxaan leenahay haddaan loo tiirinin ba xataa waxa weeyaan suna marfuuca على الqول الصحيح الذي ذهب إليه البخاري وlaa عبرة بغيره وذكر الحاكم أبو عبد الله فيma رويناه عن المغيرة بن شعبة qaala inuu yihi kaana asxaabu rasuuli الlahi yaqra'uuna baabahu biاladaafir kaana asxaabu rasuuli illah yaqracuuna baabahu bigaraaci jireen biladaafiir marka esh leesh waxaa lee tawqiiran wa ta-aduban macahu sal allau alayh wasalam sidaasay tartiib ugu garaacayaan hadduu soo jeedana waa maqla hadduusan soo jeedina inayna kicinin yaqrauuna yaqracuuna baabahu biladaafiiri saas weya markaasuu leeyahay xaakima wuxuu ri ina hada yatawahamuhu waxuu umalaynayaa man laysa min ahli sanca ninkaan ahluxadiid ahayn musnadan u umalaynaya yani marfuucan wuxuu ugu malaynayaa waa lidikri rasuuli llahi fiih maadaama ay yihaahdeen kaana asxaabu yaqra'uuna baabahu damiirkaas nebigu u laabanaya maadaama nebiga meesha lagu sheegay dad waxay umalaynayan musnad marfuuc inuu yahay walaysa bimusnadin ma aha bal huwa mawquuf xaakim wuxuu ka inطilaaqayaa laysa hunaaka shay yadulu calى ana الnabiya samicahum biqarcihim wa aqarahum calى dalika uma adina lahum aw raddahum ma fi ay mushkila laakin inay albaabkii la garaacay ninka loo garaacay inuu maqlay in kale miyaad og tahay hadduusan nebiga maqlin wuxuu leeyahy marka looma tiiri karo marfuuc lama dhihi karo sidaasuu xaakim uu yiri wadakara alkhatiibu ayda naxwa dalika fi jaamicihi uu ku sheegay qultu waxaan idhi huwa marfuucun weyaan kamaa sabaqa dikruhu aljaamicaas jaamic liakhlaaqi raawi muu ujeedaa ma kitaabkiisao kaafiga oo musalaxa lagu alifo ujeeda allahu aclam wahuwa bian yakuuna inuu ahaado weeyaan marfuucan yaa axraa ku gudboon wa likownihi axraa biilaaci calayhi nebiga badana intaasoo dhan hal kaanuu kaana asxaabu rasuulillahi yaqracuuna baabahu biladaafiir marka la yihi in wax badan oo dhici jiray maalin kasta dhici jiray inay tahay bay tusinaysaa intaasoo dhan nabiga inuu haddana ogaani baciid waa buu leeyay ibnu salax ma dhihin eh, nin ma dhihin ana qaractu baaba rasuuli illahi biladaafiir nin hadduu dhihi lahay hal mar xaaditha waqacad mara lam tatakarar waa la dhihi kari lahay laakin kanuu yaqracuuna bimacnaa ana almra kaana is mustamiran mutakariran marka waxaa baciid a buu leeyahay inuu kulu dalika nebiga inuusan ogaanin wاlxaakimuna muctarifu bikowni dalika min qabiil marfuuc inuu yahay waa ogyahay macnaha indhaha yuusan iska tirin waqad kunaa waxaan ahan cadadnaa kuwa ka tiriya hada midkan fima akadnahu calayh yani ictabarnaa hada min almaakhidi calayh xadiid marfuuca inuu mawquuf yihahdo maaakidda aan ku qabsanay qeyb aan ka dhignay buu leeyahy wakadalika saa'iru maa sabaqa wixii ka horeey dhammaantood mawquufu lafdan weeyaan wa inamaa jacalnaahu marfuucan aan ka yeelnay min xaysu lmacna ibnu salaaxa wuxuu leeyahay markii hore aniga waxaan ku tirin jiray buuri inuu ku gafeen markii dambe weji aan u helno markay mawquuf leeyihin waxay ula jeedaan lafdan a waqad kuna cadadnaa cahda fima akadnaahu aleyh uma taawalnaahu uma taawalnaa lahu waxaan u ta'wiilinay macnaha waxa weyaan waxaan hadalkiisa ku xibaarnay calaa anahu araada inuu ula jeedo anahu laysa bimusnadin lafdan ma ah bal huwa mawquufun lafdan waa laakin macnaha iskuma diidan inuu leeyahy meesha sa isaga soo dhacay marka takriij liqowli xaakim alkhatiib oo si loo raadiyo wa leanna waxau leeyahy maqaamka raggaas ay leeyihiin yaa waxaan laa'iq u ahayn xadiidkan oo lasiga jeeday inuu marfuuc macnan yahay inay mawquuf yihaahdeen wax u qalma ma marka waxaan u raadinay ta'wiil ama makraj oon hadalkooda ku hagaajino ayb markaasuu wuxuu ri wakadalika saa'iru maa sabaqa mawquufu lafdan wainamaa jacalnahu marfuucan min xaysu lmacnaa marka haddaan ihaahdo ayga lafdigay mawquuf yihaahdeen anagana marfuuc markaan ujeedno min xaysu lmacnaa waayo waan iswaafaqaynaa oo wixii marfuuca isugu imaanaya athani midka labaad qowlu saxaabi umirnaa bikada aw nuhiinaa can kada min nawci lmarfuuci buu kamid yahay iwalmusnadi cinda asxaabi alxadiid umirnaa iyo nuhina waxay tusinaysaa ana alamra liman lahu اlamru wالnahyu liman ish lahu nahy wahwa الnabiy sal اlه alيه wasalam wa huwa qowl akari ahli اlcilmi ayb وkhاalfa fi dalika waxaa ku midaas waxaa khilaafay fariiq minhm abu bakri alsmaaعiliyu oo kale ninka hadda kamid ahay wاlأwl huwa الصaحيix لأna مطلqa dalika umirna iyo nuhina haddii la iطlaaqo yansarifu bظaahirihi wuxuu daahirkiisa u gadoomayaa ilىa man shksi ilayhi اlأmr والnahyu iska leh whuwa rasuul الlahi sal اله عليه wasalam whakada qowl الصaxaabiy marka umirna hadda fiiri umira bilaal bishafci an yashfac اlaadana wa an yutir اiqaama kayfa yani hada alan fi الصaxiixayn umira man aladi amarahu rasuul الlahi sal اله عليه wasalam qowl umi caطiya umirna an nukrija alcawaatiqa fi اlciidayni dawati اlkhuduur umirna ايش معنaa بخاaري مسلمa isla wariyey meeshuu بخاarي ka hadlay ou xadيiث صحيiح u اعtibaaray ninka ka hadlaya waxaa fiican أنa بقية أصحاaب الفنون أن يkunوu ضيوفا على أهل الحadيث لأنه dadkaas يعني دkل الحadيث في cظمهم وروحهم حتىa تجسد ina nin فقهاء oo متفلسف inuu yimaado يتqول عليهم ma haboon nin kasta fanigiisa in loo dhaafaa fiican marka bukhaarي مثلا نuhiina can اتibاع الجanائز وlam يعزم عalayna xadيiث um caطية وhada متfq عalيه marka waxaan leenahay min ajli ana fulana yaqul hada laysa bimarfuuc hada xadiid ma aha laa yucqal abadan abadan ayib whakada qowl الصxaabi min الsunati kada uu yihahdo faalaصxu anahu musnad marfuuc weeyaan haddii min الsunati kada uu yihahdo لأna ظaahira anahu ay ana الصxaabi laa yuriidu bihi ulama jeeda ilaa sunata rasuuli الlahi sal الlaه alيه wasalam iyo wmaa yajibu itibaacuhu iyo wixii in la raaco ay waajib tahay min الsunati kada sadexd saddex qeybaa loo kala saara leedi haddii mar sunadii nebiga loo idaafeeyo hadihi sunatu abilqasim meelo badan ay kusoo aroorta haddii sunatu abilqasim layihahdo khilaaf maba ka imaan karo liana sunada udifat ilaa man ila nabiy sal اla alay wasalam faida udifat الsuna ilى abi bakrin aw cumar sunat cumarayn haddii la yihahdo khilaaf kama joogo inuusan nebiga lahayn laakin haddii la iطlaaqo waa midooda ka hadlaya min الsunati uu yihahdo qowl صaxiix aladi laa yultafat ilى gayrihi anahu xadiiث marfuuc waxaa kamid xadiidkii صaxiixay min الsunati ida taزawaja اlbikra calى thayib an yuqiima cindaha sabcan xadiid anas wa min الsunati bmacnaa bal waxay tusinaysaa shay macruuf mashhuud muntashir bayna الصaxaaba inuu yahay wakadalika qowlu anasi radي الlahu canhu umira bilaal an yashfac اladana wayutira aliqaama aladaan annaga waxyaalahaan ku gafnay kamid tahay aladaan soomaalida aadaan sax aadaan lama dhego alaadaan laakin aladaan hamsadeeda waa maqsuur haddaa tirahda adana almuadinu aw adana waa ficilkaas samicna aadaan aada leedahay samicna alaadaan haddaa tihaahdeen waxaa weyaan carabigii meel kale u ka baxa marka akhtaada uu qoomkaada leeyahay waa la iska fiiriya ayb wasaa'iru maa jaanasa dalika wuxuu leeyahy min asunati kada wa min asunati saa'iru maa jaanasa dalika waxaas wixii la jinsi ah oo lamid ah waa jaanasa bimacnaa wixii lamid falaa farqa bayna an yaquula dalika fi zamaani rasuuli illahi aw bacdahu min asunati hadduu yihahdo nabiga waktigiisa asoo jooga min asuna haddii bacda wafaati rasuuli min asuna la yihahdo sunati nabiyin baa lagu ximbaaray athaalidu maa qiila wixii la yiriyey min ana tafsiira saxaabi saxaabiga tafsiirkiisa xadiidu musnad waa dadka markay yihaahdeen fainamaa dalika waxa weyaan fi tafsiirin yatacalaqu bisababi nuzuuli aayati kul maa qaalahu الصaxaaba fi tafsir الqur'an xadiiث marfuuc lama dhihi karo inama aladi huwa marfuuc aqwaasha صaxaabada ku tacaluqdo bisababi nuzuuli aaya yukbiru bihi صaxaabi ou khabray aw naxwi dalika waxaanaa dhacay markaasaa aayadaas kusoo degtay hadduu yihahdo xadiidkaas marfuucu noqona laakin haddii u ibnu cabaas yihahdo muxkamaad waxaa lagala jeedaa kada mutashaabihaadna kada tafsir lugawi wa kulun yudri bidalwe waxaa kamid buri ka qowli jaabir radi allahu canhu kanat kanat ilyahuudu taqulu man man ata imra'atahu min duburiha fi quburiha jaءa alwaladu axwal faanzla allahu caza wajala nisaaؤukum xarfun lakum yahuudi dadkii hore oo meesha madiina deganaay aws iyo khasraj maadaama dad ayaga wathaniyiin ay ahaayeen waxay aada u qadari jireen yahuuda ahlu kitaab u ahayd bay ku dayan jireen meelo badan wixii uga yimaada aaday uqadari jireen marka waxaa shaa'ic noqda yahuuda waxay dhihi jirtay man aataa imra'atahu min duburiha fii quburihaa jaa alwalad axwal ah, xaal uu yahay man aataa mra'atahu min duburihaa gadaal oo uga yimid laakin jimaacana qubulka waay macnaha waxaa weeyaan duburka kama jimaacin laakin jimaaciisa bimacnaa anahu jaa ilaa zawjatihi min jihati duburiha khalfiga u yimid gadaal gadaal khalfiga laakin jimaaca muxuu ka dhacay waa qubulka laakin duburka in laga jimaaca la hada waxa weya waciid shadiid ah kusoo aroor ayb min xayثu amarakum اllah min xayثu amarakum اllah waxaa weeyaan nabigu waxaa la weydiiyey markaas makaanu zarci wa makaanu lxarfi meesha ilmaha ka imaanayaan waa meesha ilaahay una amray in laga jimaaci karo dumarkii laakiin meesha kale duhur ilmo ka yimaadaan la ma laga jimaaci karo marka yuhuudda waxay dhihi jirtay ninkii naagtiisa gadaal inta ka maro haddana farjiga ka jimaaco canuga wuxuu imaanaya isagoo axwal oo indhihi isdhaafsan yihiin axwal weershowa indhiyaa isdhaafsan marka wa waa aaday u cabsan jireen ilaahay baa arrintaas beeniy wuxuu uri nisaaukum xarfun lakum faatuu xarfakum annaa shitu nebiga markaasa wuxuu uri mukbiraatin mudbiraatin maadaama fii samaamin waaxid haddii aad korka jimaacdid dibad ka jimaacdid laakin fii samaamin waaxid meel keliya inay ahaato waa banaan tahay marka jaabir qowlkiisa oo fan faanzala allahu in uu yiriye hadalkaan لأnhu bayana أna نزuل الآية inamaa nazla bisababi radd maqaalaة الyahuud sidaas marka waxa weya wixii sidaas oo kale marfuuca laga tirinaya laakiin haddii jaabir aayad macnaheeda u caddeeyo macnaheeda hadalkeeda inuu hadalka nebiga ka maqlay ma hadduusan dhigin qaala rasuul lah kayto kayt faama saa'iru tafaasiir صaxaaba alati laa tashtamilu aanan kulansanayn calaa idaafati shayin ilaa rasuuli الlahi famacduudaة fi اlmawquufaat ilaa xaalo waaxida hadduu saxaabiga khabro maa laa majaala lilijtihaadi fiihi maa laa majaala liijtihaadi fiihi hadduu khabro ama maa yataratabu calayhi ciqaab aw hawaab hadduu sameeyo ama fi اlumuuri اlgaybiyaat saddexdaas ninka saxaabiga hadduu ka hadlo walaysa miman huwa macluumun min alakdi can bani israa-iil uusan ku jirin hadalkaas marfuuca laga dhiga liannu nin saxaabiga kuma dhiiran karo ninkii waxaan sameeye ajirkaasuu hela ninkii saa sameeye waa la ciqaaba inuu yihah min cindi nafsihi kama keeni karo inuu yihahdo nuux saasuu ahaa yacquub saasuu ahaa inuu yihahdo asoo reer bani israa-iil waxba ka akrisanin na kuma dhiira karo marka waa inuu nebiga ka maqlay umaa lagu ayb alraabicu mida afraad min qabiili marfuuci oo kamide min qabiil اmarfuuc waxaa kamid alaxaadiisu yaa kamide alatii axaadiiska qiila fi asaaniidiha lagu yiri cinda dikri saxaabi marka la sheegay yarfacu اlxadiida aw yablugu bihi aw yunmiihi aw riwaayatan haddii la yihahdo marfuucaadkay ku jiraan haddii uu yihahdo zuhri can abi hurayra riwaayata aلzuhri can abi hurayra yablugu bihi aلzuhri can abi hurayra matala riwaayatan haddii la yihahdo bmacnaa qaala rasuul llahi ka dhigan tahay waxa u yihi waxaa kamid mihaalu dalika sufyaan bnu cuyaynata can abi zinaad can اlأcraji can abi hurayrata riwaayata tuqaatiluna qowma sigaar اacyuni fiiri meeshuu dhihi laha can abi hurayrata can الnabiy sal اlه alيه wasalam ama qaala qaala rasuul llahi ugu bedel qaatay riwaaya bmacnaa musnada ilى rasuuli اllahi ayb waa dadka indha yarta hadda aniga aan idhahdo waaba fiir soomaali xadiidka aan wax kama qaadanin laakin dadki markay arkeen indha yaray ku magaxaatay hore u sheegay sikaar alacyun aa <laughs> lagu sheegay waxaa waay waa wax meel layska waafaqay wa bihi can abi hurayrata yablugu bihi qaala annaasu tabacun liquraysh ir waa kana can abi hurayrata yablugu bihi nabiga soo gaarsiinaya wuxuu yihi annaasu tabacun liquraysh alxadiid markaasuu yihi fakulu dalika waamhaaluhu kinaayat can rafci الصaxaabi alxadiid ilى rasuuli الlah ninka yablugu riwaayatan a taabicigi wa ayib waxa weeyaan kinaayat can rafci asaxaabi alxadiidi ilaa rasuuli llahi wa xukmu dalika midkaas xukumkiisana cinda ahli lcilmi xukmu lmarfuuci buu lamid yahay sariixa asagoo qaala rasuulullahi yiriay lamid tahay buuri ayib qultu waidaa qaala raawi can itaabici yarfacu lxadiida taabici taabici ataabici wax ka wariyey markaasuu yarfacu lxadiida aw yablugu bihi falidalika أيضا مرفوع waay liannahu nasabahu ila nabi walakinahu marfuucun mursal taabici hadduu saas yaha saxaabigii yaa meesha ka maqan waxaa lays weydiiyey maxaa keeni karto inuu taabicigii yihahdo can abi hurayrata yablugu bihi o قال ousan dhihin qaala qaala rasuulu اllahi markii laysku soo rogrogay waxay ka bixi waysay baa la yihi markay usugnaatay xadiidkan abu hurayra inuu nabiga u tiiriyey laakin wuxuu ka cabiri abu hurayra ma hubo inuu yihi samictu rasuul الlahi inuu yihi iyo inuu qaala rasuul الlahi inuu yihi iyo ana rasuul الlahi inuu yihi cibaaradii uu nebiga kaga tiiriyo aan acadayn markaasu isku soo laablaabiy xero riwaayata taasaa keenaysa cuduul الصaxaabi cuduul الtaabici can الtasriixi birafci bidikri rasuul ilى hadihi اlalfaad اlmuhima liannahu dad baa jiro oo u aaminsan wixii saxaabiga u yihah in lagu qaydamo hadduu qaala rasuul la yihahdo la yihahdo hadduu samictu rasuul lah yihahdo la yihahdo waxba kale lagu delin oo qaala rasuul lahi samictu rasuul lah an lagu bedelin dadaa qabo marka si usan wixii waxaan u sheega yaa wixii wax kulmin kara yuu isticmaalo riwaayatan can rasuuli llahi u yihahdo sala allahu wasalama alى nabiyina mحamedi وalihi وصaxbi aجmaعin